بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaanu qaadanaynaa saxaabigii labaad aطufayl bni camr addawsiy طufayl bin camr addawsiyun oo qabiilada reer dows markaa loo nisbeeyey maxaa halkudhig u ah asagana allaahumma jacal lahu aayah ilaahu aayad u samee allaahumma ilaahayow ijcal u yeel lahu asaga waa tufayle aayatan calaamad oo tuciinuhu ugu kaalmaysa calaa maa yanwa waxa uu niyeysanayo ee uu rabo inuu gaaro oo min alkhayri khayrka ah waa duca rasuulka ugu duceeye ninka tufayl la yidhaahdo aلطufayl bni camr اdawsiy aلطufayl tufayl ninka lagu magacaabo bin camr adawsiyun ahaa sayidun sayidu qabiilati dawsin reer daws qabiiladooda sayidkoodii iyo kaaba qabiilkoodii buu ahaa fi ljaahiliyati xilligii jaahiliga wa shariifun nin sharaf leh buu ahaa oo min ashraafi alcarabi carab kuwooda sharafta leh markaa ka mid ah almarmuuqiina ee kor loo fiiriyo marmuuqiinta ahee muuqda wa waaxidun mid buu ahaa oo min asxaabi almuruu'aati dadka sharafta leh mid ka mid ah almacduudiina ee faraku tiriska ah macduudiin waa dadka tirada yar bulshada dadka lacagta leh iyo dadka culimmada ah iyo dadka qabiilada ah waa faraku tiris inta kala badan marka kuwaasuu ka mid ahaa altufayl ibni camar addawsiyun sayidu qabiilati dawsi reer dows qabiiladooda ayuu sayid u ahaa ama oday fi ljaahiliyati xilligii jaahiliga wa shariifun shariif ayuu ahaa nin sharaf leh oo min ashraafi alcarabi carab kuwooda sharafta leh ka mid ah almarmuuqiina ee kor loo fiiriyo almarmuuqiin ee marmuuqiinta ahee muuqada wa waaxidun mid ayuu ahaa oo min asxaabi almuru'aati asxaabta iyo dadka sharafta leh mid ka mid ah almacduudiina ee farakutiriska ahee tirada yar laa tanzilu lahu lagama dejin jirin loogama dejinaynin asaga qidrun dheri can naarin dab macnaha waxaa loola jeedaa dherigiisa dabka lagama dejin jirin waa nin marti badan buu ahaayo mar walba gurigiis waxbaa lagu karin jiray walaa yuusadu lagama xiri jirin oo lagama hor istaagi jirin lahu asaga baabun amaama taariqin nin iyo baabkiisa lagama oodi jirin macnaha gurigiisa dadkoo dhan waa u furnaa yucimu wuxuu quudin jiray tufayl aljaa'ica mid ka baahan wa yu'amminu wuxuu aamin gelin jiray alkhaa'ifa kan cabsanaya wa yujiiru wuxuu badbaadin jiray almustajiira badbaadadoonka ninka magangelyadoonka ahna waa magangelin jiray wa huwa asagu ilaa daalika arrintaa waxaa u dheereen adiibun inuu ahaa nin suugaanta aad u yaqaana adiibka waa suugaan yaqaan ariibun ayuu ahaa nin ariib ahoo caqli badan nin aad u caqli badan buu ahaa ladiibun maskax badan waa isku macno ariib iyo ladiib buu ahaayo nin aad u maskax badanoo caqli badanoo suugaanta yaqaana wa shaacirun shaacir buu ahaa abwaan gabayaa murhafulxisi dareenkiisa uu sarreeyo nin suugaanta iyo shicirka aad u yaqaano haddana dareenkiisu aad u sarreeya buu ahaa raqiiqu shucuuri shucuurtiisa iyo dareenkiisuna ay markaa jilicsan tahay aad buu wax u fahmi jiray basiirun ayuu ahaa nin aragti fog leh bixulwilbayaani iyo wa murihi hadalka kiisa macaan iyo kiisa qaraar mid basiira u leh oo aad u garta ayuu ahaa bixulwilbayaani iyo wa murihi kiisa qaraar xayثu meel buu garanahayay tafcalu fiihi ay dhigto ama ay ku samaysa alkalimatu kelimada ficla sixri sixirka waxa uu sameeyo ficla sixri macnaha sixirka meesha uu markaa dhigo arrinta iyo sida ay wax ku samayso oo kale ayuu markaa u garan jiray haadara wuxuu ka soo jarmaa ka soo baxay atufaylu tufayl manaasila qowmihi qoomkiisii meelihii ay deganaayeen oo fii tihaana tihaama markaa ku tiilay mutawajihan asagoo u soo jihaystee u socda ilaa makata maka maka ayuu soo aaday wakhtiga uu soo baxayana waraxa siraaci labdanka dhagaxshiidkiisana daa'iratun uu yahay mid u dhaxeeyo ka dhex socdaa bayna arasuuli اlkariimi rasuulkii sharafta badnaa salawaatu ullaahi calayhi iyo wa kufaari qurayshin qoraysh gaaladooda xilliga uu maka soo aaduu tihaama ka soo dhaqaaqay waxay ahayd xilli legdan uu ka socdo amase siraac iyo looltan uu ka socdo rasuulka iyo kufaartii quraysh raxiga macnaha waa laysaga isticaaraya waxaa loola jeedaa dhagaxshiidka macnaha legdan adag oo qareer ayaa ka dhex socdo daa'iratun wuxuu dhex marayaa bayna arasuuli اlkariimi rasuulkii sharafta badnaa salawaatu ullaahi calayhi iyo wa kufaari qurayshin kullun ku kastoo nebiga iyo quraysh gaaladooda ka mid ah yuriidu wuxuu doonayaa an yagsiba inuu u helo ee uu u kasbado linafsihi nafsadiisa alansaara koox taageerayaal koox raacda ayuu mid kasta ka kala raadsanayaa wayajtadib wuxuu u soo jiidanayaa lixisbihi xisbigiisa alacwaana waa taageerayaal waa ansaar oo kale rag asaga raaca ayay qoladaanna raadinayaan qol nebiga iyo dadkiisan ay raadinayaan kullun ku kasta yuriidu wuxuu u doonayaa an yagsiba linafsihi inuu naftiisa u kasbado uu u helo alansaar niman taageerayaal ah wayajtadiba uu u soo jiido lixisbihi xisbigiisa alacwaana cawaan inuu usoo jiido farasuulu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh naxariisyaalka alle iyo nabadgelyaalka alle korkiisa ha ahaatee yadacu wuxuu ugu wacayaa dadka lirabbihi rabbigii rasuulka ujeeddada uu u socdo waxay tahay inay dadka aaminaan allah subxaana wa tacaala wuxuu ugu yeerayaa dadka lirabbihi rabbigii wa silaaxuhu hubka uu watana aliimaanu walxaqu waa iimaan iyo xaq hubka uu ku dagaalamayo waa in iimaanka iyo xaqaa dadka ay aaminaan wa kufaaru qurayshin qoraysh gaaladoodana yuqaawimuuna way hor istaagayaan yuqaawimuuna waxay hortaagan yihiinay hor istaagayaan dacwatahu dacwada rasuulka sal allahu calayh wasalam nebigoo dacwo wada oo raba dadka inay xaqa iimaanka qaataan ee kufaar quraysh oo muqaawimiin oo ka hortegaya oo raba inay ka hor istaagaan rasuulka dacwadiisa bikulli silaaxin hub walba ayagoo isticmaalaya wayasuduuna waxay ka oodayaan ay ka hor istaagayaan annaasa dadka canhu rasuulka xaggiisa ama xaqiiba bikulli wasiilatin wasiilo walba wasiilo walba iyo ariiq walba iyo jid walbay kaga hor istaagi karaan ayay rabaan inay markaa kaga hor istaagaan xilligaa buu tufayl ka soo baxay tihaame soona aaday maka waa wajada wuu ishelay marka atufaylu tufayl nafsahu nafsadiisa wuxuu ishelay yadkhulu asagoo galay fii haadii almacrakati dagaalka loolankii socday asagoo ku dhex jiru is arkay calaa kayri uhbatin diyaargarow la-aan uguma soo talagelin isla markii wuxuu arkay asagoo loolankii ku dhex jiraa wayakhuudu dhex dabaalanaya khimaarahaa moolkeeda min gayri qasadin qasad la'aan dan la'aan sababtuu u dhex galay ma yaqaano isla markii wuxuu isarkayba arkayba wawajada wuu helay aufayl nafsahu nafsadiis wuxuu is-arkay waaye yadkhulu asagoo galay fii haadi almacraka macrakada iyo loolanka calaa gayri uhbatin diyaargarow la'aan wayakuudu uu dhex dabaalamayo arkay khimaarahaa gudaheedii moolkeeda can kayri qasdin qasad la'aan fa huwa asagu lam yuqadam uma soo gelin ilaa makata maka lihaada algaradi danta ujeeddadaa ma ahayn ujeeddaduu u yimid inuu dagaalkaa qayb ka galo walaa khatara kuma soo dhicin lahu asaga amru muxammadin nebi moxamed arrintiisa iyo wa qurayshin qabla daalika markaa horteed calaa baalin maskaxdiisa kuma soo dhicin maskax kuma soo dhicinoo macnaha maskaxdiisa arrintaa weli kuma soo gelin wa min hunaa meeshaa wa min hunaa macnaha meeshaa laga bilaabo waayo halka waxaa loola jeedaa sidaa darteed kaanat liطufayl dufayl waxaa uga sugnaa ibni camar addawsiy fii haada asiraaci loolanka xikaaya sheeko laa tunsa aan la hilmaami karin sheeka timid oo dhex martuu uga sugnaa tufayl wa min huna sidaa darteed kaanat litufayli tufayl ibni camar addaws waxaa uga sugnaa maca haada asiraaci loolanka micigiisa xikaaya sheeko oo laa tunsa aan la hilmaami karine falnastamic aan ka dhegaysano ilayha xaggeeda asaga aan ka maqalna bal ha noo sheekeeye waayo fa innaha maxaa yeelay sheekada min haraa'ibi alqisas qisooyinka kuwa ugu yaabta badan waaye waa qisooyin qaraa'ib ahoo aad loola yaabo xadaa aufayl ufayl baa sheekeeyey waa waramay oo qaala wuxuu yidhi qadimtu waxaan soo galay makata magaalada maka famaa in ra'aanii maba aysani arkinba saadatu qurayshin qoraysh madaxdoodii isla markay arkeen macnaha mabayse arkinba isla markay arkeen xataa aqbaluu calaya ilaa ay soo qaabileen markay arkeenay ogaadeen inaan tufayl ahay way soo qaabileen buu yidhi faraxabuu bii way isoo dhoweeyeen akrama tarxiibin soo dhowayntan u karaamo badanee ugu sarraysaa waanziluunii way i dejiyeen fiihim gudahooda acaza manzilin dejintan u cizi badan martiqaadka u fiican iyo soo dhowayntan u sarraysa yay isoo dhoweeyeen uma ijtamaca ilaya waxaa ii soo ururay intaa kadib xaggayga saadatuhum wa kubaraa'uhum kuwooda waaweynaa iyo madaxdoodii wa waqaalu waxay ii dhaheen yaa tufaylu tufaylow innaka adiga qad qadimta waad soo gashay innaka adiga qad qadimta waad soo gashay bilaadanaa bilaadeynii baad soo gashay waa maka wa haada arajul ninka alladii kaasoo yazcumu sheeganaya annahu asagu nebiyun inuu nebi yahayna qad afsada wuxuu halleeyey uu fasahaadiyey amranaa arrinteena amarkeennii buu fasahaadiyey wamazaqa wuxuu googooyey shamlanaa wadajirkeennii shatata wuxuu kala furfuray jamaacatanaa wadajirkeenii jirkeennii ninkan moxamed la yidhaahdee nebinimada sheeganayana arrintaasuu sameeyey wa naxnu anagu innamaa in kala maahe nakhsha waxaan cabsanaynaa an yaxulla inuu dego bika adiga inuu kugu soo dego wa bizacaamatika iyo madaxtinimadaada oo fii qowmika qoomkaaga aad u taliso maabaan uga cabsanaynaa shay qad xalla binaa annaga nagu soo degaye falaa tukallimi rajul ninkan ha iskula hadlin bay dhaheen ninkaan ha iskula warramin hadalkiisoo dhan ba iska jooji dhibka nagu dhacan kaaga cabsanaynaa walaa tasmacan ha ka maqlin minhu xaggiisa shay-an waxba xataa hadduu kula hadlo dhagahaaga ha u taagin fa inna lahu wuxuu leeyahay qowlan hadal oo ka sixri sida sixirka oo kale ah hadalka uu ku hadlaya ninkaa nebinimada sheeganaya waa sidii sixirka oo kale yufariqu wuxuu kala geegeeyaa bayna alwaladi wa abiihi wiilka iyo aabbihi wa bayna alakhi wa akhiihi walaal iyo walaalkii wa bayna azawjati wa zawjiha zawj iyo zawjkiisa macnaha nin iyo naagtiisa intii waa kala geeyey maxay ula jeedaan haddii qof islaamka qaato qofna garay way kala tegayaan tii bay ku xumaynayaan macnaha waxay dadka wuxuu kala geeyaa wiil iyo aabbihii walaal iyo walaalkii wa bayna الزawjaةi wa zawjiha zawj iyo zawjadiisa qaala طufayl tufayl wuxuu yidhi fawallaahi allah ku dhaartee maa zaaluu kama aysan zuulin bii aniga macnaa igama joojinin yaqusuuna inay iga qisoonayaan oo ay iiga sheekaynayaan calaya korkayga min haraa'ibi akhbaarihi akhbaartiisa kuwa ugu yaabka badan ayay iga warrameen wayukhawifuunanii inay igu guulguulayaan calaa nafsii nafsadayda ama iyagu cabsiinayaan naftayda iyo wa qowmii qoomkaygaba bicajaa'ibi afcaalihi ficiladiisii waxa uu sameeyey kuwa ugu yaabta badan yay igu cabsigeliyeen xataa ajmactu ilaa aan go'aansaday ilaa aan goostay amri arrintayda calaa anlaa aqtaraba minhu inaanu dhowaaninba say iigu wadeen waxaan go'aan ku gaadhay agtiisaba inaanan tegin wa anlaa ukallimahu inaanan la hadlin aw asmaca minhu shay-an ama aanba waxba ka dhagaysaninba saddex go'aan baan gaadhay inaanan u dhowaanin lana hadlin hadalkiisana aan dhagaysanin ilan cimro u yimid iyo inuu xaramka dawaafo walamaa hadawtu markaan ku jarmaadoon ku kallahay buu yidhi oon ku dheentay ila almasjidi masjidkii waa xaramkee litawaafi saaqu tawaafa bilkacbati kacbada iyo watabaruki barakaysi biasnaamihaa sanamadeeda ila asnaamtii taalay barakaysan jireen allatii taasoo kunnaa aanu ahayn ilayha xaggeeda naxuju kuwa u xajiyaa wa iyaaha nucadimu ayagana aan weynayno markii aan u baxay arrintaa xashawtu waxaan ka buuxiyey xashawtu waxaan ku cubay fii udanaya labadeeda dhagood qotnan suuf suufan dhagaha gashtay buu yidhi saan hadalkiisa u maqlin khawfan cabsi aan ka cabsanaya darteed min an yulaamisa inay taabato min an yulaamisa inay taabataan ka cabsanaayey ama ay gaarto samcii dhegahayga shay-un shay oo min qowli muxamedin muxamed hadalkiisa ka mid ah go-aankaasaan qaato dhagaha suuf gashtay saan hadalkiisa u maqlin laakinnii laakiinse anigu maa in dakhaltu maba gelinba almasjida masjidkii xataa wajadtuhu ilaa aan helay oo aan arkay qaa'iman ninkii laygu cabsigeliyoo taagan waa nebiga yusallii ku tukanaya cinda alkacbati kacbada agteeda markaan basaas u galay weyda masaaidkaan u dhowaada inaan galo waa kana uu tukanayaa salaatan salaad buu tukanayey hayra salaatinaa salaadeen oo kale aan ahayn teena haddii tiisa loo fiiriyo ciyaar bay noqonaysaa teena buud wayatacabadu cibaadaysanaya cibaadatan cibaada hayra cibaadatina cibaadadeena oo kale aan ahayn fa asaranii waxaa i farxad geliyey mandaruhu aragtidiisii muuqaalkiisii mandarkiisaaba i farx geliye buu yidhi wahazatnii waxaa i roxroxayo igilgilay cibaadatuhu cibaadadiisii wawajadtu waxaan ishelay nafsii nafsadayda adnuu minhu anoo u sii dhowaanaya xaggiisa shay-an fa shay-an kirso iyo kisto shay iyo shay tartiib tartiib calaa hayri qasdin minii anoo qasd iga ahayn anoo sii socdoo dhadhowaanaya yaan is arkay buu yidhi hayra qasdin qasad la'aan oo minii xaggayga kaa waxaan ku talagalay ma ahayn xataa asbaxtu ilaa aan ahaaday qariiban minhu meel u dhow ilaa agtiisa aanba gaaray waaba allaahu ilaahay baa diiday ilaa an yasila inuu gaarsiiyo maahane ilaa an yasila ilaa samci maqalkayga bacda mimaa yaquul waxa uu dhahaya qayb ka mid ah yaa dhegaygii soo gaaray fasamictu waxaan maqlay kalaaman xasanan hadal fiican wa qultu fii nafsii nafteedaan la hadloo waxaan ku idhi fakiradka ummuka hooyadaa ha kuweysiyaa ufaylo ufaylo hooyadaa ha gablamta macnaha inaka larajul war nin baa tahay labiibun caaqil ah shaacirun gabayaa ah wamaa yakhfaa ka qarsoonaan maayo calayka korkaaga alxasanu min alqabiix ka fiican kan xun kaagama qarsoonaanaayo nin gar aragti fiican lahaa tahee shayga fiican iyo kan xun waad kala fahmaysaa makaa qarsoonaanaaye famaa yamnacuka maxaa kuu diidaaya an tasmaca inaad maqasho ood dhegaysato min arajul ninka maa yaqul wuxuu dhahayo wardoqonyo hooyadaa ku weysee ka bixi suufka dhagaha ee dhegaysa ninka waxa uu sheegaayo fain kaana aladii kii haddii uu yahay ya'tii bihi uu la yimid xasanan wax fiicanna qabiltahu aad aqbashide hadduu wax fiican yahay wax fiican yaa diidaya weligaa allogu dhawadhaaf waad aqbali wain kaana qabiixan wax xun hadduu yahayna taragtahu aad isaga tegaysaa labadaa mid waayee maxaa kuu diidaa ninka dhegaysato qaala ufayl ufayl wuxuu yidhi uma makaftu waan nagaaday waan sugay xata اnsarafa ilaa uu ka baxay rasuulu اllahi rasuulkii ilaahay salى اllahu عalayhi wasalam xata اnsarafa ilaa uu u gadoomay rasuulu اllahi ilaa beytihi gurigiisa markuu salaadiisii akhrintiisii dhammaystay gurigiisii buu aaday faاtabictuhu waan raacay markuu baxay waan dabagalay xataa idaa dakala ilaa rasuulku uu galay daarahu gurigiisii dakaltu caleyh waan ka dabagalay buu yidhi anigana markuu gurigiisii galay ayaan galay anigana faqultu waxaan idhi yaa muxamed muxammedow inna qowmaka qowmkaaga qad qaaluu lii waxay iga kaa dhaheen canka xaggaaga kada kada wa kada saa iyo saa iyo saa oo wixii aan soo marnay ha dhegaysanin waa sixiroole hadalkiisa dadkuu kala qaadqaadaa inna qowmaka qoomkaaga qad qaaluu waxay ii dhaheen lii aniga canka xaggaaga ii kaa sheegeen kada sidaa kada iyo sidaa wa kada iyo waxaa fawallaahi baan ku dhaartee maa barixu kama aysan zuulin yukhawifuunanii inay igu kaa cabsiinayaan ay igu kaa guuguulayaan min amrika arrintaada xataa sadadtu ilaa aan ku daboolon ku cubay udunaya labadayda dhagood biqudnin suuf lianlaa asmaca qowlaka saan qowlkaaga u maqlin uma ada allah ilaahay baa diiday uma kabacdi aba allaahu ilaahay wuxuu diiday ilaa an yusmicnii inuu imaqalsiiye maahane shay-an shay oo minhu hadalkaaga ka mid ah fawajadtu waxaan helay xasanan inuu aad u fiican yahay hadal fiican baan kaa helee fa acrib ii bandhig calaya korkayga amraka arrintaada bal wax ii sheeg buu yidhi diyaar baan ahaye ii bandhig arrintaada facarada wuu u bandhigay facarada wuu bandhigay rasuulka calaya korkayga amruhu amarkiisa وqara'a lii wuxuu ii akhriyay suuraة اlإkhlaaص wاlfalq berbاlfalq io qul huwalle fawallaahi baan ku dhaartaye maa samictu ma maqlin qowlan hadal axsana ka fiican min qowlihi qowlkiisa qowlkiisa qowl ka fiican ma arkin buu yidhi walaa ra'aytu mana arkin amran arin acdala ka cadaalad badan oo ka toosan min amrihi amarkiisa cinda daalika marka agteeda basabtu waxaan fidiyey yadiya gacanteeda lahu asaga gacanteedii baan u taagay wuu la mubaayacooday wa shahidtu waxaan qiray an laa ilaaha ila allah وأن محمدا رsuuل اللh صلى الله عليه وسلم وdkltu في الإسلام iسلاamkiina waan soo galay dhagasuuf la geliyey iyo cabsi la cabsi geliyey iyo guul guul la guule hama anficin ilaah baa hanuun la doonay subxaana wa tacaala waxaan qiray alla mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa inuusan jirin muxamedna rasuulkii ilaahay inuu yahay wadakhaltu fi lislaam islaamkii baan galay qaala tufayl tufayl wuxuu yidhi uma kabacdi aqamtu waan nagaaday fii makata makaan makaan joogay zamanan wakti tacallamtu aan ku bartay fiihi wakhtigaa gudihiisa umuura islaami islaamka umuurihiisa waxafidtu waxaan ka xafiday fiihi maa wakhtiga aan joogay maa tayasara lii wixii ii fududaaday oo min alqur'aani qur'aanka ka mid ahna waan xafiday walamaa goortii cazamtu aan goostay cala alcawdati noqosho ilaa qowmi tolkayga iitihaamo aan ku laabto qultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii allow innii mru'un shaksi baan ahay ani mutaacun la ateeco warkiisa la maqlo fii cashiiratii cashiiradayda iyo tolkayga aad bay ii ateecaan tufeel nin laga dambeeyu ahaa waan soo tilmaano sayidu qabiila dus buu ahaa wa ana aniguna raajicun kii laabanayaan ahay ilayhim xaggooda waan u noqonayaa wa daaciihim baanahay kii ugu yeeraya uguna wacaya ila alislaami islaamnimada fadcu llaaha ilaahay ii tog an yajcala lii inuu ii sameeya aayatan calaamad takuunu ii ahaata lii aniga cawnan kaalmo fii ma adcuuhum ilayhi waxaan ugu wacayo ilaa asagu nebi ma aha waxayna kuma soo degaayo inay beeniyaan baa suuragal ah calaamad khaaliqulcam mucjizo ah oo ay markay arkaan ay fahmi karaan waxaan wata inuu xaq yahay ilaahay iiga tog inuu ii sameeyo faqaala rasuulku wuxuu yidhi allaahumma ajcal lahu aaya ducada saasay ku timid ilaah aayad u samee ilaahow calaamad u yeel fakharajtu waan soo baxay buu yidhi ilaa qowmii qoomkaygii waan soo aaday xataa idaa kuntu markii aan soo gaaroon ahaaday fii mowdicin meel mushrifin ee ka sarraysa calaa manaasilihim meelay deganaayeen meel taag ahoo degaan deg ah oo aan uga soo daadegayo meelay deganaayeen waqaca annuuru iftiin baa wuxuu ku dhacay fii maa bayna caynaya labadeeda indhood inta u dhexaysa mila almisbaax faynusoo kale aad moodo waa calaamadii halkaasuu ka iftiimay faqultu waxaan ihi allahuma ajcalhu ilaahu iga yeel fii kayri wejhii meelaan wejigayga ahayn meel aan wejigeegeen allow iftiinka iisa iga yeel fa innii anigu akhshaa waan cabsanayaa an yadnuu inay ii maleeyaan ama ay u maleeyaan annahaa cuquubatun inay cuquubataa bani aadamku way dhib badan yihiin mar allaala markii uu u taguu xaqa u sheego yaa laga yaabaa indhihiisa waxaa saa ka dhigo iftiinka intuu ga soo baxay oo asnaamtuu nacay inay dhahaan waa suuragal rabbiyo waxaan ka cabsanayaa buu yidhi inay u maleeyaan annahaa cuquubatun inay cuquubad tahay waqacad ku dhacday fii wejhi wejigayga limafaaraqati diinihim diinkooda markaan faaruqay faaruqitaankii aan diinkooda ku faaruqay dhib iga soo gaaray inuu yahay fataxawala nuuru nuurkii waa wareegey fawaqaca wuxuu ku dhacay fii ra'si sawtii jeedalkayga madaxiisa buu yidhi garbaashku wato meeshaasuu ka iftiimay fajacala annaas dadkii waxay guda galeen yataraawna inay istustusayaan daalika nuur nuurka asagaa fii sawtii sawtkayga ku samaysmay kalqindiili lmucallaqi aad moodo qindiil iyo faynuus soo laalaada saasuu usoo iftiimaya fiiriya fiiriya way istustusayaan waana anigana ahbidu aan u soo hoobanayo ilayhim xaggoodoo min ahaniyati buurtaan ka soo hoobanayo falammaa nazaltu markaan soo degay ataanii waxaa iimid abi aabbahay wa kaana shaykhan oday buu ahaa aabbahay kabiiran oo weyn faqultu waxaan idhi ilayka han iga fogo buu yidhi bax iga dhaqaaq yaa abati aabbow falastu minka walasta minii kaama mid ihi mana iga mid tihin isma sheeganay orodigi dhaqaaq qaala aabbo wuxuu yidhi walima yaa bunaya maxaa dhaca walima maxaa jira maxaa dhacay yaa bunay qultu waxaad idhi laqad aslamtu waan islaamay wa waxaan raacay diina muxammadin nebi moxamed diinkiisa sala allahu calayhi wasalam saa darteed iga dhaqaaq iga fogow qaala aabba wuxuu yidhi ay bunaya wiilkaygiiyow diinii diinuka diintayda waa diintaada waxaad aamintaan aaminay waa macnaha anigana nebi moxamed baan raacay sala allahu calayh wasalam faqultu waxaan yidhi idhab bax waaqtasil soo qubays ama soo mayro waahir soo nadiifi iyaabaka dharkaaga soo aahirso uma tacaala kaalay xataa ucallimaka ilaa aan ku barto aan ku baro maa cullimtu xilay baray waxaan soo bartay aan ku bare bax soo qabaystay dhar nadiifa soo gasha buu yidhi iska bixi dharkaa fadahaba aabba wuu baxay fakhtasal wuu soo qubaystay wa wuu soo ahaaro qaatay wuu soo daniifsaday wuu soo tahaariyey iyaabahu dharkiisa uma jaa'a wuu yimid facaradtu waxaan u bandhigay calayhi dushiisa alislaam faaslama waana islaamay aabe hawshiisii dacwaduu bilaabay uma jaaءat zawjatii naagteedii ii timid faqultu waxaan idhi ilayka can iga fogow adeegananaya falastu minka walasta minii igama mid ihid anna kaama mid ihi falastu minka walasta minii ani adiga ma isheegatid anna adi kuma sheegta waay qaalad waxay tihi walima yaa maxaa dhacay biabii anta wa ummii hooyada iyo aabbay baan kugu furanaaye maxaa dhacay dii ceerinaysaa faqultu waxaan idhi faraqa baynii wa baynaka alislaam ani iyo adiga islaamkaana kala qaaday waayo qad aslamtu anigu waan islaamay wataabactu waxaan raacay diina muxamadin nebi moxamed diinkiisa sala allahu calayhi wasalam qaalad waxay tidhi fa diinii diinuk diinkayga waa diinkaaga qultu waxaan ku idhi idana fadhabii bax fatatahirii ku soo qubayso min maa'in biyaha oo disharaa dishara dishara ceelka agtiisa ku yaaliy biyaha meesha kusoo qubayso wadushara sanamun waa sanam oo lidawsin reer daws ay lahaayeen xawlahumaa gaararkiisa biyo ahaado yahbit wuxuu ka soo hoobanaya biyaha min aljabali buuraha sanab baa intay meel taageen reer daws oo ay u bixiyeen dishara yaa biyaha jabalaha uga soo qubtaa biyaha ilaah agtiisu yaalaa laguma qubaysto looma dhowaado saa darteed bax buu dhahay meesha taga ku qubayso faqultu waxaan idhi biabi anta waummi atakhaa calى sibyati شhayئa atakhaa miyaadan baqayn ma cabsanayna miya calى sibyati شhayئan sibyaha waxaa suuragalay inay ula jeeda ciyaalka dhib inuu naga soo gaaro oo min shiraa haddaan ilaahayni agtiisa ku qubaysto soo ciyaalka koona shuban ku dhaco koona calool xanuun ku dhaco ko soo lama dhici karto xaalad noocaas kale ah faqultu waxaan iri bu idhi tabban laki walidishira adi iyo ilaahaad sheegayseedi sharaba hoog ha idinku dhacee qultu laki waxaan ku idhi idhabii bax oqtasirii ku soo mayra hunaaka meesha waayo baciidan waa meel ka fog can innaasi dadka wa ana daaminun anaa kuu ballan qaadaya laki adiga allaa yafcala inuusan kugu samayn karin haada alxajaru dhagaxa alasamu dhagoolaha ah shay-an waxba dhagaxaas aan waxba maqlayne dhagoolka ah inuusan dhibku gaarsiinaynin dhammaan baan kuu qaaday orod bu meesha ku soo qabayso fadahabat way baxday faاktasarad way soo qubaysatay uma jaaءad way timid facarabtu waxaan u bandhigay calayha dusheeda alislaam islaamnimada faaslamat way islaamtay ayadana uma kabacdi dacawtu waxaan u yeehay dawsan qabiilkii reer dows ahaa faabطa'uu calaya way iga daaheen way iga qaadan waayeen macnaha way dib dhaceen ilaa abaa hurayrata abaa hurayra maahane abaa hurayra ma ahee intii kale way iga daaheen way diideen waayo nin dadka naga fogow iyo naga dhaqaqdhahayaa raacaya way adag tahay marka way iga diideen buuri way dib dhaceenoo way daaheen faqad kaana abaa hurayra wuxuu ahaa asraca annaas dadka midka ugu degdeg badan islaaman xagga islaamka aad buu islaamkii degdeg u qaatay qaala طufaylu طufayl wuxuu yidhi faji'tu waxaan u imid rasuula allah rasuulkii alla sala اllahu calayh wasalam bimakkata makaan ugu imid wa macii waxaa ila socday abu hurayra faqaala lii wuxuu ii yidhi annabiyu nebiga calayhi الsalaatu wasalaam maa waraa'aka yaa طufayl طufaylo maxaa kaa dambeeya ka war meeshaad ka timid waay macnaha meeshaad ka timid bal ka waran maxaa gadaashaada ahaaday tufaylo faqultu waxaan idhi quluubun quluub baan ka soo tegey calayhaa korkeeda akinatun daboolo ahaaday qalbiyo daboolan wa kufrun gaalnimo shadiidun ee adag laqad halaba waxaa ka haalib noqday oo ka adkaaday calaa dawsin alfusuuqu waalcisyaan iyo caasinimo ayaa ka haalib noqday way diidan yihiin islaamka inay qaataan madax adeeg iyo kibri qalbiyo qalqallalan oo daboolan ayaa saaran faqaama waa istaagay rasuulu llaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama fatawada'a wuu weysa qaatay wa sallaa waa uu tukaday wa rafaca kor buu u qaaday yaddahu gacantiisa wa rafaca waa taagay yaddahu gacmihiisa ama gacantiisa ila asamaa samaduusaa ugu taagay qaala abuu hurayra wuxuu yidhi falamaa ra'aytu markaan arkay kadaalika saa inuu nebigu sameeyey khiftu waan cabsaday buu yidhi an yadcuwa inuu habaaro calaa qowmi qoomkayga bacdamaa qoomkii xaqa diideynay kufri iyo gaalnimo ku bateen inuu habaaro inkaaro ayaan ka cabsadoo fayahlaku ay markaa halaagsamaan faqultu waxaan idhi buuri abaa hurayra waa qowmaa alla tolkaygii way guteen way baaba'een weli nebigu ma hadlin laakina arasuula salawaat ullaahi calayh laakiin rasuulku nebi naxariis badan buu ahaa ma habaartami jirin sala allahu calayh wasalam inta badan aad buuna dadka ugu ducayn jiray jacala wuxuu guda galay yaquulu inuu odhanayo allaahumma ahdi dawsan ilaahu dows hanuuni allaahumma ahdi dawsan allaahumma ahdi dows ilah reer dawsoo hanuuni waa u duceeyey uma اltafata wuxuu eegay nebiga ila ufayn tufayl wa qaala wuxuu yidhi irjic laabo ilaa qowmika tolka u laabo warfiq bihim u naxariisa waxaan qaylada inaga dhaqaaqiyo wejiga kafkag wejiga wejiga tusin dhaaf waxaa daaci looguma talagelin soo jiida dadka si fiican ula hadal warfiq bihim u naxariiso u rifqi u dabci wadcuhum ila alislaam islaamkana ugu wac orad shaqo kalaa loo diray qaala tufayl wuxuu yidhi falam azal kama aanan zuulin inaan ku sugnaanayo biardi dawsin reer daws dhulkoodii adcuuhum aan ugu wacayo ila alislaami islaamnimada xataa haajara rasuulu ullah ilaa rasuulku uu hijrooday sala allahu calayh wasalam ila almadiinati ilaa nebiguu madiine u hijrooday wa madad waxaa tagtay baderun waa uxudun walkhandaqu beder uxud iyo khandaq dagaaladii dhan way tageen weli qolkiisuu joogaa faqadimtu waan usoo galay cala annabiy nebiga sala allahu calayhi wasalam madiinu ugu tegay markaan wamacya waxaa ila socday amaanuuna baytan siddeetan qaws oo min dawsin reer daws ah aslamuu soo islaamay dhammaantood waxasuna islaamuhum islaamkooduna u wanaagsanaaday waayo hadda dabci buu bilaabay rifqi buu bilaabay sida loo soo raacay laakiin shalay markuu naga tagay saan baata u lahaa waa laga kala cararay laakiin maanta waxaa la socda amaanuun baytan soddon guri oo reer daws ah aslamuu waxasuna islaamuhum islaamay islaamkoodiina hagaagsanaaday fasura binaa waa nagu farxay rasuulu اllaahi salى اllahu calayhi wasalam waashama wuxuu nagala qayb geliyey waashama wuxuu qayb naga siiye waayo lanaa anaga maca almuslimiin muslimiintii micigooda min hanaa'imi khaybara dagaalkii khaybar haniimadii laga soo qabtay faqulnaa waxaanu dhahnay haddaan reer dows nahay yaa rasuula allah rasuulkii allow ijcalnaa naga yeel maymanataka midigtaada marka dagaalka la aadaa ilan ciidanka qaarna waa midigta qaar waa bidixda qaar waa hore qaar waa dhexe qaar waa dhexda midigta annaga naga dhig fii kulli qaswatin duulaan kasta oo taqzuuhaa aad duulayso wajcal shicaaranaa shicaarkayaga calaamadda iyo waxaana laku yaqaanay astaantana mabruur ha ahaato kelimadaa mabruurka qaala طufayl طufayl wuxuu yidhi uma bacdi lam azal kama aan zuulin maca rasuuli اllaahi rasuulka micigiisa inaan ahay xataa intii fataxa allaahu ilaahay u furay calayhi nebiga dushiisa makata maka ilaa fatxo maka ay dhacday nebigaa la joogay faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah waa markii fatxo maka dhacday kadib rasuulkii allow ibcanii idir ilaa dilkafayni sanab dilkafayn la yidhaahdaa jiray kii labada kaf u saaxiibka ahaa sanabkaa iidir waa sanamun sanam sanamu camr ibni xamamata camr ibnu xamama sanamkoodii buu ahaaye sanabkaa iidir xataa axriqahu ilaa aan soo gubo shirkigiisuu u nacay tawxiidkii uu u fahmay asnaamtuu gudagala haddana inuu gubo faadina lahu الnabiy nebigu waa u fasaxay calayhi الsalaaةu wasalaam bax baa laga soo fasaara waa aaday ila sanami sanamkii buu soo aaday fii siryatin asagooy la socota koox oo min qowmihi qowmkiisii ka mid ahaa falammaa goortii balaqahu uu soo gaaray meeshuu sanamka ku yiilay wahama uu damcay biixraaqihi gubitaankiisii ijtamaca waxaa ku soo aruuray xawlahu gaararkiisa annisaa'u haween wاrijaalu rag wاlaطfaalu iyo caruur raggii sanamka caabudi jiray raggoodii dumarkoodii kulli way soo aruureen maxaa dhacay yatarabasuuna waxay la sugayaan bihi ashara shar inay ku dhacdo ilaah bay u haystaan ninkan saas markuu u gubo gacantaa ka dalali doonta iyo afku xunba ka keeni doonaa waxbay isleeyihiin sharun inay gaari doonto oo wayantadiruuna ay la sugayaan an tascaqahu inay ku soo dhacdo saaciqatun biriq saaciqa musiibo in haddii huwa asaga naala uu gaarsiiyo dalkafayn sanamka dalkafayn layidhaahdo biduri dhibaato hadduu dhibsaa u gaarsiiyo biriq inay kusoo dhici doonto laakina tufayl laakiin tufayl aqbala wuu qaabilay cala sanami sanamkii buu qaabilay calaa mashhadin meel ay goobjoog ka yihiin dusheeda min cubaadihi intii caabudi jirtay dad dadka caabuda sababka ka mid ah mashhad iyo meelay xaadir ku yihiin yuu sanadkiisaa u qaabilay wajacala wuxuu gudagalay yudrimu inuu gubaayo annaara dabka fii fu'aadihi laabtina uga gubaayo xabadka in dab u watay inuu saa uga gubaayo wahwa asagoo yartajisu geeraaraya asagoo geeraar iyo gabay tilmaamaya yaa dalkafayni lastu min cubaadika buu yidhi milaadunaa aqdamu min milaadika inii xashawtu naara fii fuaadika minin soomaaliyeeya yaa dalkafayni sanadkan dalkafayn la yidhaahdo sanadkan imaqal adla wax maqlaysa waay dalkafayno ma imaqlaysaa lastu min cubaadika dadka ku caabuda ma ku jira ani miihi kuwa ku caabuda miilaadunaa dhalmadeena ayaa aqdamu ka horaysa min miilaadika dhalmadaada anagaa oo kasoo samaynayba adoo dhanba anagaa kaa horeynay inii anigu xashawtu waan cubayaa waxaan ka buuxinayaa oon ku gubayaa annaara dabban fii fu'aadika laabtaada ku gubayaa buui saasuu u gubay marka sanadkii hore wamaa in iltahamat innaaru dabku ma uusan cunin iltihaamku waa cunitaanka xooga qofka wax boobooboo kale dabku muusan cunin assanama sanadkii xataa iltahamad ilaa uu la cunay macaha micigeeda maa tabqii wixii ku haray oo min ashir oo min ashirki shirki dows sma nii qoran maa tabqaa wixii ku haray min ashirki dows faaslama alqowm qoomkii way islaameen jamiican dhammaantood ilaa ilaahii ay haysteen hadduu wax iska celin waayo inuu eeg wax kaeli iska daa hadduu asaga isdifaaci waayey way fahmeen waxasuna islaamuhum islaamkoodiina wuu wanaagsanaaday dalla wuxuu noqday aطufayl ibni camar adawsi wuxuu ahaaday dheh bacda daalika markaa kadib mulaasiman mid laasimoo ag jooga lirasuuli اllaahi salawaat اllaahi calayh xataa qubida الnabiy ilaa nebiga la qibdoodoo la qaatayuu aaday ilaa jiwaari rabbihi rabbigii xaggiisa waa markuu dhintaa loola jeedaa walamaa goortii aalad ay ku soo wareegatay alkhilaafatu khilaafadii min bacdihi rasuulka kadib ilaa saaxibihi saaxiibkii asidiiq waa abubakar wadaca wuu dhigay aطufayl nafsahu naftiisa wa sayfahu sayftiisa wa waladahu canugiisii fii طaacati khaliifati rasuuli اllaahi adeecitaanka khaliifkii nebiga waa abubakare yuu ag dhigay asaga canugiisii iyo seeftiisiiba walamaa markii nashibad ay kacday ama ay hurtay xuruuba riddati dagaalkii riddada nafara tufayl tufayl wuu baxay nafara ay kharaja waa baxay tufayl fii طaliicati jayshi اlmuslimiin ciidanka muslimiinta kuwoodii ugu horhoreeyey ayuu la baxay oo lixarbi musaylamata alkadaabi musaylamahii kadaabka ahaayee nebinimada sheegtay dagaalkiisuu aaday wa macahu waxaa la jira ibnahu camr wiilkiisii camar ahaa asaga iyo wiilkiisiiba dagaalkiibay aadeen wa fii maa wakti huwa asagoo fii ariiqihi jidkiisa ku jira ila alyamaama ra'aa wuxuu arkay tufayl ru'yaa wuu seexday waa la soo kacay riyuu habeenkii arkay faqaala wuxuu ku yidhi liasxaabihi asxaabtiisa inii anigu ra'aytu ru'yaa riyaan arkaye facabiruuhaa ii fasira lii aniga ii cabira macnaa ii ta'wiiliya faqaaluu waxay dhaheen wamaa ra'ayt maxaad aragtay qaalu waxay ra'aytu waxaan arkay ana ra'sii madaxayga qad xuliqa oo la xiiray timihigaa la xiiray wa anna طaa'ira shimbir kharaja ka soo baxay min famii afkayga labo wa ana imra'ata naag adkhaladnii waxay igeliso fii baطnihaa caloosheeda naagaa intii caloosheeda furtay waa galay way igu dabooshay wa anna ibnii wiilkayga camarna jacala wuxuu guda galay yaqlubunii inuu isoo dalbayo iga soo daba ordaayo xafiifan si degdeg ah laakinahu xiila waa la kala dhex galay baynii wa baynahu calooshay ciyow la daboolay buu yidhi ma soo gelin wiilkayga faqaalu waxay dhaheen khayran khayr le waa iska socon wax saas ma ahee iska socon faqaal wuxuu dhahay amaa ana aniga wallaahi qad awaltuha anaa fasirtay buu yidhi khayr waa khayr waad leedihin idinka laakiin anaa fasiray maxaad ku fasirtay amaa xalqu ra'sii xiritaanka madaxayga fadaalika waxa waaye annahu yuqطacu waa la goynayaa buu dhahay madaxa layga xiiray waxay tusaale u tahay dagaalka haddaan galo waa lay dila qoortaa layga goynaa wa ama طaa'ir shimbirka aladii kharaja min fami afkayga ka soo baxay fahuwa ruuxii ruuxdaydii waay waa dhimanaa buu dhahay وأma المarأaةu naagta alatii adkhaladnii fii baطnihaa caloosheeda igelisayna fahiya اlarضu dhulka waaya buu yidhi tuxfar waa lay qodayaa li aniga faudfan fii jawfiha caloosheeda laygu duugayaa khalaas way dhammaatay wa inii anigu la waxaan rajaynayaa nuqtan in lay dili doono shahiidan anoo shahiid ah wa amaa alabu ibnii wiilkayga cararka uu soo caru isoo dalbay yacni annahu yadlubu shahaada shahiidnimuu rabaa shahiidnimo ayuu aa ayuu raadinayay asagana inuu soo galuu rabay allatii taasoo saaxdaa bihaa allatii taasoo saaxdaa bihaa aan heli doono aniga idaa adina allahu hadduu ilaahay idmo laakinahu laakiinse asagu yudrikuhaa waa haleelayaa fii maa bacdu markaa kadib asna waa gaari doonaa wa fi macrakati اlyamaama markii la gaaray ablaa wuxuu muujiyey aلsaxaabiyu اljaliil saxaabigii sharafta badnaa waa طufayl ibni camr addawsi acdama اlbalaa wacdara kan u weyn buu muujiyey xataa khara ilaa uu dhacay sariican asagoo legdoon oo meyd ah shahiidan shahiid ku ah calaa ardi اlmacrakati goobtii dagaalka waa la dilay odaygii وأmا ibnahu camar wiilkiisii camar famaa zaala kama uusan zuulin asagana yuqaatilu inuu dagaalamayo xatىa أثqanathu ilaa ay jilcisay aljiraaxu dhaabic ilaa dhaabacuu tabar dhigay وaqطicad waxaa la gooyey kafahu اlyumnaa gacantiisii midigta ahayd facaada ilى اmadiina wiilkii madiino ku laabtay mukhallifan asagoo gabaad uga soo tegayo ka soo tegey calىa arضi اlyamaama abaahu wayadahu aabbihii gacantiisa goobtii dagaalku uga soo tegey wa fii khilaafati cumar bn khaaab dakala alayhi waxaa u galay cumar dakhala wuxuu u galay calayhi korkiisa camr ibnu tufayl cumar baa camar u galay waa wiilkii fawtii waxaa loo keenay lilfaaruuqi waa cumar biطacaami raashin waxaal annaasu dadkuna juluusun ay fadhiyaan cindahu cumar agtiisa fadaca alqowm qoomkii wuxuu ugu yeehay cumar ilaa طacaamihi raashinkiisa warkaalay aan gacan gashanay buu yidhi fatanaxaa waxaa ka fogaaday camar canhu cumar xaggiisa ama raashinkii camarkii gacanta go'naa dhinac buu aaday faqaal lahu faaruq wuxuu yidhi maa maxaa dhacay maxaad u fogaatay lacallaka ta'aharta ma waxaad dhici karta dib uga dhacday can iطacaami khajalan yaxyax min yadika gacantaada gacantaadaan inaad dadka kala xishoonayso o aad kala khajalaysid taa miyaad u dhacday qaala ajalu ya amiira اlmu'miniin aabuu yidhi ay dadka gacanteeda go-aan inay wax ku cuncunaan yaxyaxya noocaasa taasaan markaa diidayay qaala cumar wuxuu yidhi wallaahi ilahay baan ku dhaartay laa aduuqu dhadhamin maayo haada acaama raashinkan xataa takhlitahu ilaa aad ku lalabto biyadiga gacantaada tee waay marka almaqtuucata ta geli horta saa uga lalqa buu dhahay markaasaana cunaa wallaahi baan ku dhaartay ma fi lqowmi qoomka kuma jiro axadun qof bacdahu jirkiisa qayb ka mid ah fi ljannati jannada ay ku jirto ilaa anta adiga maahane qof adduunka hadda jooga oo jasadkiisa gobol ka mida ah ay jannada ku jirto adun baa ka jira yuriidu bidaalika yadahu gacantiisa ula jeedaa le waa gacan ilaahay dartii loo gooyey dalla wuxuu ahaaday dalla waxay noqotay xulumu shahaadati shahaadada iyo shahiidnimada riyadeeda yaluuxu miday u bidhaamayso licamr mundi faaraqa abi laga bilaabo markuu aabii faaruqay falamaa kaan markii la gaaray macrakati yarmuug dagaalkii yarmuug baadara ilaah uu usoo degdegay haddana camar maca almubaadiriin dadkii degdegahayay ayuu aaday famaa zaala kama uusan suulin camarna yuqaatilu inuu dagaalamaayo xataa adraka ilaa uu haleelay ashahaadata shahaadadii allatii taasoo mannaahu uu u sheegay uu u tamaniyey biha ayada abuuhu aabbihii raxima allaahu ilahay ha u naxariisto aطufayl bni camra daws fahwa shahiid abushahiid waa shahiid abushahiid ah khayr iyo wanaag fara badanna leh sharaf iyo karaamana ilaahay gaarsiiye subxaana wa tacaala saxaabiga labaadna meeshaasaan oga baxaynaa haddii rabbeedna subxaana watacala waxaanu geli doonaa cabdullaahi bnu xudaafa asahamiyo saxaabiga lagu magacaabo beritoo jimcana waan akrinaynaa salaada khudbada kadib haddii rabbeedna subxaana watacaala iyo cabdullaahi ibnu xudaafa asahami wabilahi towfiiq wallahu subxaana watacaala aclam